allahu taala canhuma qala cabdالlahi بn cmr بn caas may ka golay qala rasuul الlahi sala الlahu alayhi wasalam ilahay rasulka may ka golay yakruj dajaal dajaal yaha behe fi umati umaday dhahdiya yaha ka behe fayamkutu huwa dajaalkaas oy nagaade arbaciin afartun yar nagaade laa adri gaala raawi raawg xadidka wuriyaay mer laa adri almosh arbaciin afartun miya arbaciin afartun yoma min yomin miya aw arbaciin afartun shahran min shahrin miya aw arbaciin afartun caaman min caamin miya mosh wa afartun yanagaade fayabcat llahu tacaala ilahay habiye ciisa bna maryam yahabiye sala allahu alayhi wasalam fayadlubu ciise dalabey hu dajaala dalabey fayuhliku huwa ciise hilaagey hu dajaala hilaagey tuma yamkutu naasu dadkanagaadayan sabca siniina todob sin iyana gaadaan laysa bihnayn laysa bayna thnayni lama dhahdiyo nacdaawatan odownuman haadaan uma yursil llahu tacaala ilahay caza gaalibaaday wajala winadi riixan dabeeliyasire riixdaaso baaridatan goboogon min ibali shaame shaam jihedi ayaa kudiray falaa yabka mabaag hadaw calaa wajhi lardi calaahay arada korshe ahadu mabaag hadaw ahadkaasoo fi galbihi galbi lahadi ahadka galbishay mifqaalu daratin waznu daratin duura casado miisansha kasugnaadi min khayrin o imaanin min imaanin kasugnaadi mabagaado ilaa gabalad yani may gobloodase ilaa gabalad hiya riixidi gobloodase ho axadkaasa gobloodas hataa ina axadakum kookin low da dakala galo fi kabadi jabalin buurtasiya gala ladakhalad hiya riixid galaase ho yani wa kay ladakhalad galaase ho jabalkiya galaase aleyh lal axadi halki korsheen galaas hataa tagbilahiya riixadaas inti ku gobloodaas o fayabka shiraaru naasi dadkaani shar badanaayng abakahaadaan fi kifati dayri shimbir kudeedsay haal ka sugan yihin wa aclaami sibaaci dugaagi yani roorowshay haal ka sugan yihin e yani wa kay bacdisho bacdo kal roore wa laa yacrifuna nkasaan macruufan wilaag nkasaan walaa yunkiruna inkiraan ان walmunkaran inkiraan fayatamasalu shaydaanu shaydaan ahni suureeyay lahum linaasi dadki ahni suureeyay fayaqulu shaydaan ma erey alaa tastajiibuna min ajibasaana fayaquluna ma eraana fama taamuruna mayna amaraas fayamuru daja yani shaybaan amrey hum annaasa bicibaadati lawtaani sanamyaala caabudokoodi amre wahum wahum warna wahum naaskana fi dalika alxaal kasugunyin daaron risqhom risqishoona inshibomaw barwaa kasugunyin xasanun cayshom nololiyoona wanaagsanta uma yunfaku wal afuufey fi suuri bunkiya la afuufe wayascagu naasu fayascagu mayda yani bunkiya la afuufe falaa yasmacu madeegihu suur kasoy aado madeeg ilaa askaa dheg raariye liitan goorta raariye warafac korweeley litan goorta korweele wa awalu man shaksa kin horeeyo yasmacu korweelaw yasmacu dheegaw rajulun rajul iyo wa rajul waay wa awalu man shaksa yasmacu dheega huwa suura dheegaw rajulun waay rajulkaasoo yaloodo dhoobayaw xawla ibilihi ibili xawla ibili ibilihi ibili rajuli rajulkaasoo iblis darje dhoobayaw fa yascagu dhimide wayascagu naasu dadkina dhimidaaya uma yursil llahu taala ilahi may bahadire o qaala raawi yunzil llahu ilahay mahadijey mabaran mabar hadijey kaana ana almabara madarkaas lamide adalha ay lamide awidul hoos lamide fatambutu may dhaladaase minhu ajisaad naasi fatambutu ajisaad naas dadka jismiyaalkood iyo dhaladaase minhu <clears throat> min almadari madarkaas yada dhaladaas uma yanfuku un yunfak walafufe uma bacda dalika yunfaku ahay yani uma bacda dalika yunfak walafufe fihi fi suuriya ukraa nafkatun ukraa afuufufkal yala afuufe faida nis marki hum naaski waaba qiyaamun kusurun yanduruna firiyaayan waay kuma yukaalumay lere ya ayuha naasu dadaw kuwang eho haluma koya ilaa rabbikum rabbiin koya waqifu suruma waqifu istaajiya hum annaasa dadka istaajiya malaaigta saasangare inahu min annaasa mas-uuluna kulu suaalaw ah kuma yukaalumay lere akrijuha biya bacta naasi bacta naari baay mabcuuha naari naartaani laambiya yambiya fa yukaalumay lere min kam meega lahbiye min kul fa may mayliray minka fa yugaalo mayliray min kuli alfin kun kaseysho tisca miatin wa tiscatan wa tisciina sagaal boqol i sagaalon i sagaal habiya fadalika alyawmu yoomkas kaasa yawma maalin waayo jaclu huwa yoomka kuweelaw alwildana onogi yar shiiban iroolo kuweelaaw wadalika alyawmu yoomkas kaasa yawma maalin waa lufeedaw can saagin hoog lufeedaw rawaa muslim o muslim iya wadiis kuriyey alitu safcatu lcunuqi goorta dhinishe wa macnaahu yala u gofka dijiye safata cunugi goortis bilershe dijiye wayarfacu korweele safata safata lcunugi safadaas olurakel goorta kal bilershe adin korweele lang waldhugun sidaayo markoona sideera markoona sideera oo kalea can cabdillaahi bin camr bni caas radia allahu tacaala canhuma qaala cabdillaahi bin cumar may ka goolay qaala rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may goolay yakruju dajaalu dajaala habehe fi ummati umaday dhahdi ayaha kabehe fa yamkutu huwa dajaal nagaade arbaciina afartun yana gaaday laa adri anamoshi aala raawimere laa adri anamoshi arbaciina afartun yooman min yoomin emiya aw arbaciina afartun shahran min shahrin emiya aw arbaciina afartun caaman min caamin sanad emiya moshi waay fayamkus llahu faya yani fayabcatu llahu tacaala ilaahay habiye ciisa bna maryama ciisa ay habiye ciisagaaso ibna maryama caabudidi nogsihay sala allahu alayhi wasalam nabiy llahi ciisa ilaahay habiye oo simada ilahay kudijiye waay fayatlub huwa ciise dalabey hu dajaala dalabey fayuliku huwa ahi yani wa kay fayuliku huwa ciise hilaagey hu dajaala dile wa oo baabuludiya kulkulmay meelaka dile o dhehmood silahmood fama yamkusu naasu dadkena gaadaya sabca siniina todoba sin iyana gaadaan laysa bayna tnayni lama dhati on haadan cadaawatan wadownama haadan isjeerin todoba sin iyo dadka barwaaqiyo kunoolodaayan isjeerin cadaawo dhati on jaraan lama qof dhati o cadaawo jerta lang argaan uma yursil llahu tacaala ilahay may baadirey caza aalibaaday wajala winadiri an dabeliyadire ricdaas o baaridatan gobobon min gibali shami min jihati shami sham jihedi iyo ilaahay kudire wa falaa yabka mabaaka hadaw cala waji lardi arad korshe ahadon ahad mabaaka hadaw ahadkaas oo fi galbihi galbi laxasi ahadka galbishay kusugnaaday misaalu daratin wasnu daratin dhuuracasado miisansha galbishay kusugnaaday min khayrin khayre o min imaanin imaan ay kusugnaaday mabaaka hadaw ilaa gabalad hiya ricdiyadayti gobloodas ahadkaasa gobloodas dilaas hataa lam yabka xataa law ana axadakum kookin hata lankufakodawma lew kookin hata dakala huwa axadku sidee galo fi kabadi jabalin fi wasadi jabalin buur buurbeerse yani buurdati hata galoodhon hata ladakalad hiya riicdi galaase yani waa kay jabalkiya galaase aleyhi cala lahadi ahadki korsheemeeyelanka galaas waay hataa takbila hiya riicdi yadahasinti ka gobloodaas axadki ka gobloodaas muminiinti saasa dabeelasan gobloodaas waay fayaqaamay baakahadayaan shiraaru naasi dadka haniishar badnaayan baakahadayaan fi kifati dayri shimbir fudeedka halka sugunyin fi surcati ila lfasaadi wa fi surcati yani fi surcat fi kifati dayri shimbir fudeedka halka sugunyin ay fi surcati surcati dayri shimbir yani degdeg shay halka sugunyin sida shimbirka buubaan degdega oo kale fasaadanka degdegaan ay fi ay fi surcati degdego ila lfasaadi fasaadka degdegowna shimbir oo kale midayin wakalaa shahwaati shaawo gudashadeed mila kifati dayri shimbirka fudeedka i wa surcati degdegsa ilaa maa yuriid wali degdega on degdega oo kale shimbirka meeli fadawsi o nkuduula oo kale yayoona sisaadanka degdegahan walku reebo mane shiraaru naas waa fayabdaa shiraaru naasi dadkaan sharbadayan baaqaadayan fi fi dayri shimbir fudeedkay haal ka suganyin wa surcatihi surcati dayri shimbir degdegsay haal ka suganyin ilaa maa yuriidun degdega shimbir wali fadaw saliyo unkaseeda oo kale fasaadiyo niyo unkaseedeen munkarki shaawadiyo unkaseedeen wa aclaami istibaaci wa fi aclaami istibaaci dugaagi orodshayna halka sugunyin wa fi aclaami istibaaci dugaagi roorshayna halka sugunyin iyacduu bacdun bacdigood iya roore calaa bacdinga karoore mitla caadati istibaaci dugaagi roorow shay lamide wa akhlaaqiha akhlaaqdis oo kale lamide maanaa dugaagi dabeecadiis rihayti oo inis dulmiyaayem oo kale wa fi aclaami istibaaci dugaagi degdeg shayna haal wa fi aclaami sibaaci dugaagi roor shayna haal ka suganyi in rooray oo kale isrooran fisaadanka rooran wa laa yacrifuna man kasaayan macruufan winaag walal wali shareecada dhaadiya winaag lan kasaay winaag man kasaaya walaa yunkiruna ma inkiraayan munkaran shay shareecada dhaadiya laka inkiraay ma inkiraaya walbu maatee sameeyaen fayatamaalu shaybanu shaybaan ani suure lahum linaasi ani suure fayaqulu shaybaan mere alaa tastajibuna wala siin sheegay ma ajiiba sana ma ogolaada sana fayaquluna mayraayan maada fama may taamuru antaad amraas naunun amraas fayamuru shaydaan amreyhum annaas amre bicibaadati lawtaani jamcu watanin watanin mufrad lijamiyay awtaanka jami sanamyaala caabudowkoodi amre wahum naaskana fi dalika lmadkuuri madkuurkas lakisnaka darun shibamaw wahum naaskana fi dalika lmadkuuri haliyo kusuginyin darun shibamaayo riskuhum risku naas dadka riskusho shibamaw xasanun cayshuha nolol yoona wanaagsanta uma yunfak wala fuufe fi suuri bunki la fuufe falaa yasmacu axadun axad ma dheegaaw yani waa kay husuurkasoy ma dheegaaw ilaa askaa axadkii dheg raariye liitan goorta dhimisha iyo raariye lan wal dhugusda oo kale markoo seere markoona seere goorta gadgadiye liitan goorta dhimishay raariye askaa dhig raariye liitan goorta raariye warafaca korweele liitan goorta dhimishay korweele markoona korangaade markoona hoos وaوl man شaksa kan wareeyo ysmc dheegaw asura dheegaw rajul wa rajulkaasoo yaluudu dhoobayo xawla ibilihi ibil rajuli rajulka suge geelis geelasoy darsha in dhoobayo darki oo geelka waraabilaha ye dhooba kadadejiye sameeya mana addunyada dhagoelya addunyasi geelisa waraabsanfaday yaluudu e yudayin wa yaluudu yudayin dhoobaye wayuslixu hagaajiye wa ay darki hagaajiye oo yani bikin waraabo geela bin diyaarsoy darki waraabi fadisali addunyadiisa sugdhahajar kiyaaman abdhagaagio waabdhagaagaha wala kufahay bunki waawalu man shasi kan uray yasmacu dheegaaw o suurkasoy dheegaaw rajulun waay rajulkaasoo yaluudu yudayinu dhoobayaw yani hawla ibili ibili rajul rajulkaasoy geelis geelasoy darshay dhoobayaw dhooba kadajiyaw fayu fa yascabu huwa rajulkii dhimade wayascabu naasu dadkina dhimadaayan oo bunkiba dheegaan uma yursil llahu tacaala ilahay may baadiray o gaala nabiy naw may kagoolay yunzil llahu yunzil lahu ilahay may hadijiye madaran hadijiye kaanahu ana lmadara madarka ba lamide adallo hagaayi lamide awidillo hoos lamide yani lamadbashakraawlay waay asaxihu yani kan ul alawal waay adalo kan a hagaayi yar yar oo kale wa yani wa kay kaasa ilahay diray waay alawal bidaai lmuhmala laakri walaa macna lisani huna kan lamaado adilu hoose inta macna makale kan horre marnkaasoo shaki weliyahay daldagaasoy roob oo mino oo kale ilahay adije kaanahu adalo kaanahu ana almadara madarkaba lamide eh. adalo yani waa kay hagaayo oo kale lamide eh. aw idilu hoos oo kale yani lamide eh. kalku kan hor lay shakraot shaku aha kan hor lay macnaa shaytoode kaasoy hagaayo oo kale lamide o wiliba hagaayo oo kale roob oo magaayo oo kale waana mino oo kale ilahay direw fatambutu may dhaladaase ajda ajsaadu nnaasi dadkii gubuurti eh. ka jaran hafoofaaya hoobki akbaafadan abuurkii len dulkubaka jara cajbuzana ba dulki ka jarta yeediya roobkan dhawe foofeen sidi balki o kee laambe ofki waa kee bee yani gabrigi hakafoofe lilay fayasago fayasago yani waa kay saas waay fayanbutu ajisaadu nnaasi dadki jismiyaalkoodi iyo dhaladaas fatambutu may dhaladaase minhu min adalli roobka sashe may ku dhaladaase eh. ajisaadu nnaasi dadki jismiyaalkoodi iyo dhaladaas kuburtiya kadhaladaya sidii balki oo kalen bahaya lankasa gabrishe kumodred wama yunfak wala fuufe kalkun jismigii hooba dhalado hawiinado habahal binaanki koy ruuxan bahanyi wama yunfak wala fuufe ruuxi kalkun buunka buunkasa ruux kastob meelo oo boge kuley ay buunka sin winyi kalqigi ilahay abuuri o dhan arwaacadiio meelo kajar kalkun hoob laha afuufreed ruux kastoo furla hereyreed lansheli gale man wama yunfak wala fuufe fihi fi ruuxi fihi fi stori doorkii laafuufe ukraa nafatun ukraa afuufad kaliya laafuufe faidan hoob laafuufo ruuxi lamba ruux sheegala rees faidan isla marki hum naaski waaba qiyaamun kusurumbuwaay yanduruna hindooshaba wiinko e walba fiiriyaayan wa umaygaalo maylare ya ayuha naasu dabo kuwanho gubuurtilakufoofi walas noole haluma kooya ilaa rabbikum rabbigin nkooya waqifu yani malaaigdiya ilaha lahadla waqifu surumiya hum annaasa dadka ha istaajiya maxsharka surumiya inahum in annaasa dadka mas-uuluna kulu suaala aha lam wali addunya kakasbadi in khayran fa khayr fain sharan fa shar lam wali hakasbadi la suaaley hasurumiya salele uma yugaalo maylangare akriju habiya bacda annaari mabcuuha annaari facla bimacnaa maful khalqa bimacnaa makhluuq oo kale wa bacda annaari malu yani mabcuuha annaari naartahaanilahanbiyay habiya salere fayugaalo maylare malaaigtiya saasnreebyaliley fayugaalo maylare man kam min kam meegalakubiye taskiba meegalakubiya fayugaalo maylare min kuli alfin kun kasi heshe tisca miatin wa tiscatan wa tisciina sagaal boqol isagaalo isagaal hakubiya kun kasaba sagaal boqol iyo le sagaalo isagaal hakubiya halinko layrejinaade kaasa kusabaa fadalika murugdaasu kolkun ay nagale kolkun markaasa murugdiyaasres fadalika alyawmu yoomkas kaase yawma maalin waay yajcalu weelaw huwa yoomka sugeek weelaw alwildaana unogi yaraaye wildaan sakirkahay awlaadi yar yaraayan mana walidin wildaan alwildaana awlaadi yar yaraayanka weelaw shiiban iroolaka weelo wa awlaadi yar yaraayan hadii awlaadi yar yar markaas looga lahayti murugdo diyaasa daraadiya iyo madasho don laibaado fadi wa taasa ilahay nin tilmaamay fadalika alyawmu yawma maalin waay yajcalu huwa yoomka kuweelaw alwildaana awlaadi yar yaraayan shiban iroolkuwelaaw wadalika yoom kaskaasa yooma maalin waa yugshafu lafeedaw can saakin hog lafeedaw kawaa muslim o muslim iyo wacdeedka uriyey walitu lit safxat lcunugi boorto dhimishe waay boorto dhimishe sadere sadan gadiyo wamacnaahu macna alxadid hadidka macnaashamay wa litan litan tiodilah ilaa asgaa litan warafaca litan oo dherni mailagijee yalacu dijiye degraariye safxata cunugihi cunugi shaksi shaksiga goortis bileersa iyo raariye dijiye mana asan dijiye wayarfac korwelsan dinika wayarfac korwele safatahu safata shasi shasigidiaye boortisdinishrakel iyo korwele waay boorta markosudan laaba markonasudantedbe wala dhugunsadele gunka dhugunsadahrornan dhimade an anasin radi allahu taala anhu gaal anas may ka goolay qala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul jimay goolay laysa min beledin beled mahaana ilaa sayada may kutubeyhu beledkaaso dajaal dajaal ka dareere ilaa maka tamaki walmadina walaysa nakbon wadam ahaana min anqaabi anqaabi madinati madini wadayaalsha kumid ilahi aleyh ala naqbi wadadaas korshe wa almalaaikatu malaaikati saafin ahaan inkusafo yaxrusuna wa yaxrusu yaxrusu may ba yani yaxrusu yaxrusu waardeyay huma lamadaas taxrusu taxrusu hiya malaaigdi waardeyaas huma makiyo madiniya waardeyaas fayanzil huwa dajaal degay bisabkati osba dege fatarjufu lmadinat wa jiljiladaas alaata rajafaatin jiljilyaalo oo sadee jiljiladaas yakruju yukrij llahu tacaala ilahay abiye minha min almadinati kula kafirin wa munaafiqin ambiye waay rawa muslim muslim iya wadis wariyey وan anasin radi allahu taala canhu qala anas may ka goolay qala rasuul lahi sala الlahu alayhi wasalam ilahay rasulsha may ka goolay laysa min beledin beledun beled majar ilaa sayada may kakutubo doone hu beledka suge e addajaal been badneegi iya yani kadareero doon ilaa makata maki walmadina ma maki madina dajaal ma magalo kor namadaas ma ansakelka dareerelay meelusug maraan malew walaysa naqbon dariig mahaan annaqbo adariig wa dariigun min durugiha walaysa naqbon walaysa dariigun jid mahaan dariigaas oo min angaabiha angaabi lmadinati madina durugdeed ay min durugiha durugilmadina madina durugdeed kumide mahaan ilaa caleyhi ala naqbi wadadaas korshe haati almalaaikatu malaayihaati saafinahaali in kuu safan oo magaaladii hawaardayaan lamada magaalo taxrusu hiya malaaigdimay waardayaas huma maki makiniya waardayaas fayanzilu dajaal kolkuma gala koro binaanka surume dadki dadki suraafaday oo yani fasaadi fadi hooska jaran magaalada ba yani waa kay heerin oo kale ansagi jihaasa binaanka biyaas fayanzilu huwa yani waa kay dajaalki degey bisabkati osbeeliya dege sabka may larey arlon maalixatun arlo oo dhinaaw waay wahiya arlon bijawaari ljurfi min almadina wa jawaaluljurfu jurfu meelero madina gaari sheekiyaal ini sheekiyaale kalku isbaylo macruufa dhul oo walanka bahaane yani waa kay uh, shiifayo saas oo kale fayandilu dege bisabkati osbeeliya dege fatardifu may jiljildaase osbeelada yani baadidi meelo laylkarage ma magaalada batilanjiro yani kaas darena dhiibro laakin baadidan kufahmay maana markilkilma marka meelo seesle fayanzilu huwa shafigi degey bisabkati osbeeliya dege madina gabal binaanshe osbeele meela dege a fatarjufu madinatu madinadi ya jiljildaas halaata rajafaatin jiljiljaalo oo sadee jiljildaas madina sidiaba yani mana may ahaa sida oo hirinka o kale wali hun ambiyaasa leli asagi jaas kolka maroo korangn hobe kolka madinadi may ambiyaasa sidasook iya jiljildaas dadki mu'miniinti roogaya aani kale habehe yukrij llahu ilahi habiye minha min almadinati madina sha ilahi kubiya kula kaafirin koo kastoo kaafire wamunaafiqin kula munaafiqin ko kasto munaafiqa ilahay kubiya madinadi dajalan seeben reed raaya awaama yure wacdeedka muslimun wa canhu an anasi radi allahu taala anhu ana rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka goolay yatbacu may rahaayana addajaala dajaal may raha doonana min yahuudi asbihana magaaribi asbihaan era yahuudeed halku ahaadeen sabcuna todobaatun alfan min alfin todobaatun kun rahaayaan calayhim cala sabciin todobaatun ku korshoon adayalisatu koofi korsho etman ah dayaalisa jamcu daylasani wahuwa shaal shaal yalay wal oo madag la saarayood yani wakay shaal han eho shaalka yani go okasan wal saasaan e ad madag la saarayo lakaduuba wal saase hanasay madagshoy yatbacu dajaala dajaal mayraha doone min yahuudi asbihana magaaladii asbihana leraa yahuudeeda ku ahaade sabcuuna todobaatun alfan min alfin todobaatun kun iya rahaasa dajaal yahuude rahaaswa calayhim cala sabcin todobaatun kaas korkoona adayalisato ayaalisa kofi madasho taasaraayan rawa muslim muslim iya wacdisna uriyey وacan umi sharikin radia الlahu taعala canha anaha ana umi shariikiya samicat annabiya nabiga dheebdi sala الlahu عalayه wasalam yaqulu nabiga halka goolaw iya dheebdi layafira naasu dadka rooran oo rooran oo rooran min adajaal kurooran fi ljibaali buurooka kurooran wa dajaal abayhobler yani dadka kurooran may dabna yani naarna welrejinana welwelilay wa walka obsadeeyadan kurooran layafir naaru la yafir naasu dadkil horan or horan min adajaal kor horo doonan ari rasulka min jibaal hadii obsa dhiido sida buuro iyo jagtalan gala oo kal ya yani waa kay buuro kororeen waay si kororeen rawa muslim muslim iya waxdidka wariyey an cimran bin husaynin radi allahu taala anhu qala cimran may ka golay samictu rasuulallahi adeegi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsi adeegi yaqulu rasuulka halka goolaw ma bayna khalqi aadama aadam abuurisis ilaa qiyaami saaca baadi mahana amrun amar mahana markaaso afbar win min adajaali dajaalka wing mahana waa rawa muslim muslim iya waxdiiskana wariyey samictu rasuul allahi adeegi sala lahu ala sl yaqulu rasuulka halka goola adeegi ma bayna khalqi aadama aadam abuurisis ilaa qiyaami saacati saacdaguma ukeedantin dhexaysa mahaan amrun amar mahaan amarkaasoo akbar wiinan badan min adajaali dajaal amarkay kuwiinan badan mahaan eri rasul rawa muslim muslim iyo wacdiskana wariyey وan abi saciidin alkudri radi allahu taala anhu an nabiy sala الlahu alayه wasalam qala nabiy naumay kagoolay yakruj dajaalu dajaal yabadoon fayatawajahu man jihaysadey ibalahu jihataw rajul an jihaysadey rajulkaas oo min almuminiin fayatalaka almasaalixu ciidankii dajaal yahu rajulki lakulmaaya masaalixda maybwa qoom hogwedadan qoomkas waardayan waardayaalshay qawmun macahum salaaxun yarkubuna fi lmaraakizi kalkufaraai ciidanka seerab roog oo kale ngayin sumiya bidalika liamlihim asilaacahu hubahum baarsanyin masaalix walalang ari hubahum baarsanyin macahum salaaxun wa hogyo maca shuhaabi fayatalaqas masaalixu kuwii hubaysanaayang a lakulumaayang rajulki a lakulumaayang masaalixu dajaali dajaal waardaysay dajaal hani waardayaayano o diniyang roogin hanasa lakulumaayang fayaquluna may eraayano ciidanki saakis ciidanki oo nayo dajaal law lirajuli ilaa ayna tacmidunta ingasadaas fayaqulu may kagoolay rajulki acmidu an ma ingasade ilaa hada kan angasade aladi kaas oo kharaja habahisare mana ishaare oo ihaane la isticmaalay kan yalay mana kan iki walkaroonyogda ishaarha yani ishaaro mayba ah. marmar ihani tusiyaas masala saas daraadi carabto mana yo eed yani bilaanto ahaansa yani eed waa kay magaasho kadoorsadaaya ishaaro farabadon yandijin ti tihita la i walaa laga gureen mana ilaa dhowra la sheege naxaw marki la akrisada wali bilaan laga ishaaro ilaa labaatan sa la deersiye ti tihi yani kadalilay mana badan ta macno badan kal untaaso may lakadorsadan fadayan hibrayl magaga lakadorsadan fadayan wala saason walen kalku kafko bihaano lafadaa ishaaradaas carabtan isticmaalan kal hadda meera acmidu marmar ishaaradana marmar ishaarad oo lanka wiineyo lanlajeedon iyo dhii korto masalan ba laakin ihaanadan yan lamada kufaaidowes acmidun gasade ilaa hada kan yen gasade ilen kan marki liley yo lang e ilahaban gaban ba kan aley mana acmidun gasade ilaa hada kan yen gasade aladi kaasoo karajaday fayaquluna masaalixdi lah lirajul mangaran awa ma tu'minu birabina may rabagaan marumaysinidiyasarn fayaqulu may kagolay ma birabina kafaun rabagaan makarsunsare kan raba ma eh kadaab lah ma in rabagaan makarsunsare fayalang mumin way kamila imansi fayaqulu may kagolay ma birabina rabagaan mahana kafaun garsanaan mahana fayaquluna maylan uktulu dilah rajulka dila fayaqulu bacdum bacdigoodi masaalixdi bacdigoodi libacdin mayngaray alaysa shanu shanag mahane qad naha in isin kureebikum isin rabukum rabigin sin reebi dajaala rabilin rabigum sin reebi mahane an tagtulo dilan axadan dilan dunahu ususokadis ana lay wal dilay rabi sin wal madil kortan masan erne saray mana fayatuli fayandaliguna si daayan bi birajuli fayandaliguna latabayan de bi birajuli rajulkiyan latabayan ila dajaaliyan latabayan fa ida ra almu'minu muminkiya dargohu dajaal argo qaala almu'minu meray ya ayuha nnaasu dadaw kuwan eho ina hada kan addajaal adajaalkili sheegi jari waay aladi dajaalkaasoo dakara rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulka nin sheegi fayamuru dajaal dajaal amre bi birajul amre fayushabahu huwa rajulkiya yani lateege calaa badnihi ololadiisa lateege yani wal teege isna yani waa dhulkalkasare silntumawa fayagul may kagolo kudu gobda urajulka wasuju dagra urajulka dagra fayusacu wal waasac wele dahru dhabarshay wabadno ololadiisa lang waasac wele larban anang waasac wele fayagul may kagolay dajaal fayagul dajaal o ma tuminu bianmirumayasn ilaa rabaha fayaqul daya rajulki muminkaay meeray anta ad almasixu kii masacnaaye iloshahayet alkadaabu been badanayet fa yu'maru walamre bi birajuli rajulkian amre fa yusharu fa yusharu walmansheereye bilminshaari minshaariya laka mansheereye minshaara waay min mifragihi mifragi rajuli ma rajulka suge madishay shalbatidisa ku bilaaw hataa yufraga ilaa laku dhambalaw bayna rijlay rijlay rajuli rajulki lamsduga lamdatolku dhambalaw uma ymsi dajaal dajaal iyo socde bayna alqidcatayni lamadi gabol oo lankin dambari lamdatiyo ka dareere uma yaqul dajaal mayray lah lilmumini mayray hum istaag fayastawi huwa rajulka dilay oo shalam dambilhay ya iska dhege bigudrat illahi istaage fayastawi surume gaimanaley uma yaqulu may kagolay dajaal lah lilmumini mayray atuminu biay humayase fayaqul lmuminu mayray masdartu makordhiisan fika ada figa maba kordhiisan ilaa basiratan aragtinyilay kordhiisidi hatalay ba aragi in ad yani dajaalka la sheegay rong tordang marku argamne uma yaqul lmumin uma yaqul dajaal maya uma yaqul lmuminu leh muminki mere ya ayuha naasu dado kuanho inahu ina dajaal laa yafcal wa dajaal mafalaw bacdi bacdigay biaadin ahad aadkaaso min annaasi makafalo korosada mawelo kor halinkooso wereeler usugin ani nagadi hadu kubacdilan sida usweelo kor male ankoobsaten sere fayaakud dajaal dajaal gobday rajulkiy gobday liyadbac likeeyadbactin goori hu muminkin goori fayajcal llahu ilahiya wele ma bayna rakabati rakabati lmumin muminka goortis lakubilaaw ilaa tarkuti tarkuti lmumin muminka kalxamadiis lakudeero nuxaasan mariya ilahay weere falaa yastadiicu huwa dajaal ma awoodo ila ila lmuminiin sabiila waduska goori ma awoodo waay goorti biirintu miilka gooriyo ma helaw fayaakudu dajaal gobode biyadeh yaday lmuminiya gobode warijlehiya gobode fayagrifu dajaal ture bibirajliya katuray naartiya katuriya ley fayaxsabu naasu dadka maengwaleeyayaana anama inkalmaane gada fahuwa dajaal ini turay rajulki muminka ila naari katuriyan maleeyayaan وainama inkalmaane ulqiya huwa rajulki walfiday fi ljana jana datiyalelkriwaay fayaqulu rasul lahi sala la faqala rasul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulkenay kagoray hada rajul rajulkan kan ay acdamu nnaasi dadka kan kuwinan badan waay shahaadatan min shahaadati shahaadada kan kuwinan badan waay cinda rabi lcaalamin caalamiinta rabishoonka shahaadogin waay sawa muslimun adis warawa lbukaariyuna bacdahu bacd alhadis bimacnaa macna alhadisi alhay almasaaricu masaaric mayleray hum alkufaraa an oo wa wadalaa'icu an wala daalacdaayan one fergi geesateroogan waay waardaykala man an ah. ah. wala waardiyayan fa kafirin kafirin dareengaada lere mana dareengaad kufara lakajami kafirin kufara daliicin dalaa'ic lakajamila waay dalaa'ic kan wala daalacdaayo firfiriya lanka madaxga marki inturow ano waardiyo jiiriya geesiya galaay ma jiraana sa kafirin lere mana dareengaadu mana wal dareen i walagasa wardiyayan hadi wal dareen jiro wardiya ah, wardaylay mana an ah, abi sacيidi الkudri رadi الlahu taala anhu an النabiy sala الlahu lay slam al nabiy naw may ka goole yakruج dajaal dajaalyahabehe fayatawajah fayatawajahu ma jiheysadeeya ibalahu qibala dajaal dajaal jihadi jihata jihata dajaal may hambeheeya rajul an jihaysade rajulka min almuminiina qaarkood may layin aha kadir waay noole halir walayin rajulka sige culamada gaar oo muxadisiinteena may layna halir ma e eh mana yani wa kayhen eh, halir dhimadahen eh, khalir ma e culamada gaar saasa khilaaf masale khilaafiya arintaas culamada iska khilaafsanyin kolay meelo kitaabay shuraacada oo dhahgal arinulkiyaa khilaafkas fayatalaka almasaalixu fayatalaka maylakulmaayana almasaalixu dareen dareengaadiyaalki mis almasaalixu hani huboysanaayen mis almasaalixu waardeeyaalkiya lakulmaayaan o oh, rajulki lakulmaayaan wa masaalix dajaali dajaal waardaysay aha hani hubaysna inus waardiya fayaquluna malan law lirajulin inla ilaa ayn anteba tacmidu waardiya ogda kalku ilaa ayn anteba tacmidu anta angasadaas fayaqulu mala yacmidu ngasada ilaa hada kaan gasada aladi kaas oo kala jahwa aladi gabahi fayaquluna malan law lilmumini lirajuli mumini mayngalaayan ma wama tuminu antaad marumaysinidi hada hada aladi kharaja laylata magaashidon hata makaada hayto sin yasahay aw ma tumin anta marumayso birabina rabigan marumayso fayaqulu may kagolay rajulki muminkahay ma birabina ma hafa garsanaan mahan birabina rabana rabigan ma garsan rabigan garsanaan makasugnaan fayaquluna may kagolayana yani wa kay uktulu dila urajulku yani fayaquluna ay yani fayaqulu may fayaquluna mayraan uktulu dila urajulku kan sadaleho hadalkan sadan hadalay sila mana fayaqulu bacdum bacd masalixi masaalixdi bacdigoodi libacdin bacdi kalma ingaray alaysa shanu shanag mahane kadan ha ini reebay kumisin rabukum rabbiga siin kureebi shanag mahane an taktulu ini dilan axadan aha dilan dunahu dunal axadan aha dilan dunahu yani an taktulu dilano axadan dilan musin kureebne dunahu duna rabi rabiga sokadiista eraay fayandaliguna latabaan di birajul ila dajaal laseedeen faida raa lmuminu muminki yani hadi arago u dajaalki arago qaala lmuminu meray ya ayuha naasu dado kuangayo ina hada kan adajaala ben badne aladi waay dakara husay rasuul lahi sala lahu lay wasalam nin sheegay sala lahu lay wasalam fayamuru dajaal dajaal amre bihi yani wa kayh bi birajuli rajulki amre fayushabaxu wal teege fayushabaxu warajulki la teege eyumadu huwa rajulki la teegey calaa badni ololadisalan teege dulka lajipiyahimfigalanhire wa fayushabaxu wal teege fayaqul dajaal eyumadu wal teege calaa badni ololadisalan teegey dulka figlanhire fayaqul dajaal fayaqul may kagoolay dajaal kudu gobdahu rajulka gobda wasuju dagrahu rajulka dagra ciidankii sheeka fare faywasac walwasac wele yani dahru dahr mumini muminkii dahar dhibirkiskisiyo wabadnu ololigisalan wasac wele darban kor i hoosa lagdhawa mana bogi eradilera bogi eradiyalntumehin wal bogdhawa mana nanki muminka esaasan cadaaba fayaqulu may kagooley yani wa kay o ma tuminu biya awa ma tuminu anta adama rumaayaso bianmi rumaayaso fayaqulu may kagooley anta ad almasiixu yani ki onayaw iloosahay masi masaxnaaye ilimidgeed kuma saxnaayet alkazaab been badneegahay ilaah usunhaayna sheegdaayet fa yu'maru yaabwaka mesexulkazaab ataremona e fa yu'maru walamre bi birajuli rajulki alamrey fa yufayu fa yu'sharu walmansheereye fa yu'sharu walmansheereye bilminshaari minsheeralkishal sariige waay min mafrijihi mafrij lmu'mini mu'minki madishay shalbatirisluku bilaaw hataa yufraga untilkudhambalaw bayna rijlayhi rijlay lmumini muminka lamisugaad lam dhafyo lakudhambalaw saasati diintisna makunagdaw diintisa saasanhaysade wa saasal wele usoo fiiriya la cadaabay lamalage wa noolon lamalage uma yamshi dajaalu dajaal yani waa kay socdee bayna alqidcatayni lamadi gabal lam dhatiyo lanki oo lama farir nagadi lam dhatiyo kadareere dasiishe tusiya ilaahi ha wala dilay wala nooleedaya ay wahi uma yaqulu dajaal may kagooley law lilmuminiin may ngaray istaag waa ko dili waan hanooleley umturungere besi gudratilahi lamadi hubnaas haskanagadayan sidiyo yani wa kay waan gumaayan a fayastawi huwa muminka siminaade gaiman hariso yani wa kay masalan badajaal may kagoray lah lilmuminiin mayngaray atuminu biya irumayasa inan waljida wal noola eragahaysa irumayase lmuminu muminki meray mazdadtu makordhiisan fika ada figa mabakordhiisan ilaa basiratan liga hata laysi toose xaqiige king ogaadi inad beenala etasajalasa hadlay ka ogaadi sare kama yagulu may kagolay muminki ya ayuha naasu dadaw kuan eho dadki meela fiislaayn daawdaayan lahadle nanki muminka inahu shaniye laa yafcalu dajaal dajaal ma falaw bacdi ana bacdigay biaadin ahad ahadkaas min annaasi naas kumide ka ficli ficilkay oo kale maka falaw sani iweli oo kale nan dembe maweelo karo walban koobsatan sare fa yaakudu dajaal dajaal gobday hu muminki gobde liyadbacahu dajaal sin gorayhu muminki fayajcal llahu tacaala ilahiy weele maa bayna rakabatihi si rasuulku sala lahu alay slam lankoole saas wele lankina nagata kolku muwalko tankal ilahay kureebe wa fayajcal llahu ilahiya yani waa kay ofku manaha gaalkay wal oo sl sabaansaba lera istidraag sabaansan marmar oo kal baynama lanka muminka e waxyaalo gariib e marmar lanka muminka kudhiyan ikor karaami lera mumin hoob ey walilkar gaalka nusun walwal oo marmar karaamadii oo kale naba wal suubiyo dhiikor oo walaan walaan nagdaayan eraayan waa nagdaayan istidraag silka sabaan saba istidraaga lere mana sabaan sabo kalkun lankada oo niya ee e cunta umaatee sameeyaha ilahnima sheegdahay sabaan sab ahaana walaana nansiyahay walaana nansiyahay yani kofkoo dile haddana hanoolo ere noolade kofki kalku silka sabaan sabahaye dadka kalena walka imtixaanahay lankiraaw lanki kale lafiidiye fayajcal llahu ilahay wene bayna ragabatihi ragabati lmu'mini muminki goortiis laku bilaaw ilaa turkuutihi turkuuti lmu'min mugmanki kalxamadisantilkudera waa ilaahay weele nuxaasan maariye weele falaa yastadiicu ma awoodaw ilayhi sabiila falaa yastadiicu huwa ahay falaa yastadiicu ilayhi sabiila la falaa yastadiicu yani wa kay huwa dajaalki ma awoodaw ilayhi ila lmu'mini wata mang awooda waduska dilaw mang awoodaw ilahay kureebe wa fayaakud huwa dajaalki gobde biyade yaday lmumini warijlay rijlay lmumini ya gobde fayagdib dajaalki ture bihi yani wa kay dajaalki ture ku ture kuture naarkaysan ture way inigi oo dabkokanakay fayaxsib naasu dadka sul jirang may maleeyaan inama anama inkalmaane gadafa huwa dajaal gafay gamay humumunka ila naari naarka gafi kagami taasang maleeyayaan wainama inkalmaane ulgiya huwa rajulki walfiday fi ljana janadaylkaridi waay faqala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulka may ka goray hada rajulkun oo muminkan eh oo dhankan gaalkan ee sida hortisankamad adkaaday diintiis adkaysaday hada kan acdam nnaasi dadka kan kuwinan badan waa shahaadatan min shahaada shahid nagashad cinda rabi lcaalamiin caalaminta rabi soo agdiyo kan shahiidnimadan kuwin kan kan ka shahid win waay shuhadada ajarsho kan an koonjarumana sar rasuulka sala allahu alayhi wasalam xogaa muslim muslim iyo wariyey warawa lbukaari imaam lbukaari baclo bacd alhadika weli bimacnaa macna alxadiis hadiiskamacne almasaalixu masaalix mayleray alkufara dareen dhaadiyaalki waay ani dareenka dhaaday ano waarday kahayeen ay alkufara dareen dhaadiyaalki waardayaalki waay watalaa'icu hani walka fiiriyaayeno waarday kahayen lay waa isku macna lay waan mugirat ibni shucbata radi allahu taala anhu qaala mugira may ka golay ma sa'ala axadun axad musuaalin rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasulsi mawarsan can dajaali dajaal mawarsan akara wal badan min maagi saalsanaso aleyh rasuulka warsadi wainahu ina nabiya qaala nabiyu nabag limahingaray ma yaduru huwa dajaal ma dhibaayo kaas maka dhibaayo maysni wansas maa ka dereeyo maka dhibaayo gulsaan may ka kagole inahum in annaasa dadka yaquluna dadka may iraayano ina macahu maca dajaali dajaal may haaday jabala khubzin maonfado jabuurto maonfa eh wanahra maain wahi bi oo webe eh bi webe e macshay haadiya dadka iraayan qaala nabiy nahu may kagolay huwa madkuurku suge ahwanu kii fudeed badan waayo cala llahi ilahay korshay min dalika almadkuuri margurkas kaasa ki kufudeed badan waay mutafakun caleyh ilahay lankaaso yoki wahay anfududina sii kor umanaan weelo kor walka imtixaanay dadka laka imtixaanay ay an mugirat bni shucbata radi allahu taala anhu qaala mugira may ka golay ma sa'la axadun axad ma suaalna rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ma suaal an dajaali an shani dajaal dajaal shani shay mawarsan aktara suaalan suaal ma suaal suaalkaasoo aktara badan may maagi ku badan saaltu an suaalay anabiya suaal wali ana suaali suaal ku badan lan suaali majarwa wainahu ina nabiya qaala nabiy limayngaray ma yaduru huwa dajaal ma dhibaayo kaad maka dhibaayo walbaslin warsato dajaal maka dereeyo maka dhibaayo sayan kulsan may ka kagoolay walaanan warsadahay inahum ina naasa dadka yaquluna dadka may leyina ina macaho maca dajaali dajaal macashay haadi jabala khubzin buur buurto moonfe buurto moonfe macashay haadiy maanaa jirigabo wanahra maain yani waa kay webo biyosha iyo macashay haadiya dadka wa leyin wanahra maain biwe wababiyooshe maca shay haadiya li qaala nabiy naumay kagoolay huwa madkuurkasoy awanu kii fudeed badan lay waayo cala llahi ilahay korshay min dalika almadkuuri madkuurkas kaasa ilahay korshay kufudeed badanyi waay mutafaqun caleyh hadiskuna mutafaq waay waan anasin radi allahu taala canhu qaala anas may kagoolay qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasul sha may goolay ma min nabiyin naba majar ilaa wakad andara digi naba kusuge umata umata nabiyi alacwara ilooshki alkadaaba been badan egahayin kudigi lay alaa hooyahay inahu ina dajaal dajaal acwaru iloosh waay waina rabakum rabig caza alib ale wajalawinadi laysa huwa rabig maane biacwara iloosh mahaan maktubun may labtugay bayna caynahi caynahi dajaal dajaal lamidisindhood lamnatiyo may labtugay kafara ya labtugi waay mutafaqun aleyh adiskana mutafaq wa وan anasin radi alahu taala canhu qaala anas may ka golay gaala rasuul lahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasul sha may ka golay ma min nabiyin nabiyun naba ma jer ilaa wakad anzara huwa nabagu suge digay umata umata nabi nabagaasoo imudisan digilay al acwara iloosin kudigilay acwarkaas oo alkazaaba been badan kudigilay waay alaa hoyahay inahu ina dajaal dajaal acwaruki ilooshe waay inahu in alaa hoya inahu ina dajaala acwaruki ilooshe waay wa ina rabakum rabigin caza haalibaade wajala winadi laysa huwa rabig maane biacwaraki ilooshe maan maktubun may laabtugayhin bayna cayneyhi caynay dajaali dajaal namadiis indhood lamdati may lakaabtugay ka fara yalkaabtugi way kaifa ira saasalkaabtugi lanalalankiba mumin e aki siday dareeme aragel mana baynama dadka kala gaalada ee munaafiqiinta aragaan mutafakun alayh waan abi hurairata radi lahu taala an qala abi hurayra may ka golay qala rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilahi rasulsi may ka golay alaa uxadis kafaram anaa kufri lay ma saasay macneed kaaf dabe hurugtay shalgoosiin ficil maadalay kafara huwa dajaal kufri saasa kadikanta an abi hurayrata radi allahu taala an qala abi hurayra may ka goray qala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may ka goray alaa uxadiku masheekoyaayo kumisin misin sheekoyaayo xadisan xadis hin sheegay an dajaali dajaal heshe xadis hin sheegay ma xadasa in sheekoy nabiy bilxadisi nabiy naba qawmahu gooma nabiy nin sheeko niyaabwa inin sheeglay ma inahu ina dajaala acwaru fi ilosha waay wa inahu shaniye yaji umay koyay macahu maca dajaal tajal maca shay maylakooyay bimihaali ljanati janaa walang nag wanaari bimihaali naari naar walang nag falatidi yaqul naasu dadka eraayan inaha ina lati yani wa kay falatidi deh yaqul huwa dajaala falatidi yaqul huwa dajaalka goolaw inaha ina lati latidi ede aljanatu eraw iyo naar waay tan kaleni aljana macruf red ma mafhum waay mutafaqun alayh an abi hurayra radi allahu taala anhu qaal qala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulkimn ole alaa uxadisu ana an sheekoyey kumisinsin sheekoyey xadisan xadisin sheekoyey yani dajaali dajaala shee xadisinku sheekoyey ma xadasan sheekoy nabiy bilxadisi nabiy naba qawma qooma nabiy nabagaas qoomshay nin sheekoy inahu ina dajaala dajaal acwaruki ilooshe waay wa inahu ina dajaala yajiu kooyi doon macahu maca dajaali dajaal maashay mayl kooyi doone bimitaali ljanati jina walshibahaw jina walangnag mana waahi yani saasal wanaari bimisaali naari naar walangnag naar walangnag yalakooya falatidi yaqul huwa dajaal kagolaw inaha ina latiba aljana su kagolaw hiya latidasoy annaar wa mutafakun alayh an ibni cumar radi allahu taala canhuma tan kalena jininagdaas e ana rasuula lahi sala allahu alay slam dakara nabiy nabaga sheegay dajaala sheegay bayna dahrani naas bayna naasi ka sheegi faqala nabiy mere in allaha taala ilahi laysa huwa lamaha nabi wala ilosmaan alaa oyahay ina almasixa ki o ilamacnaay addajaala been badnaay acwar lcayni yumna ilimidgeedki ilooshku waa kaana caynahu ilis waa lamid cinabatun xabatun xabatu cinab xabad cinab waa lamid daafiyatun baarizatun mugut waa lamid mutafaqun caleyh an ibni cumar radi allahu taala canhum ana rasuul lahi sala lahu alay salam dakara huwa nabag may sheegay addajaala sheegi bayna dahraanay naasi dahraanay daaila wa bayna naasi la bayna dahraaniya nay naasi bayna naasi dadka dhadiyo ka sheegi faqaala nabiyuna umay gore in allaha taala ilahi laysa huwa caza wajala mahane yawarailojmaan alaa hooyaay tanabahu aclamu undurmeedku kaawal dhiiga ina almasiixa sionay ila midkeed masaxnaay yani waa addajaala been badanaay acwar lcayni iliskii iloosh waay entaasoo wilig alyumnaa midgeed il midgeed iyo iloosh weeye kaana caynaho cayn adajaali dajaal ilis waa lamid cinabatun xabad cinab waa lamid daafiyatun barizatun muuqut waa lamid waay xabad cinab ho hakornagatay muda erti oo kale taasa limitati lisbinankan jartu ay mutafaqun caleyh waan abi hurayrat radi allahu taala anhu ana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka goray laa taqumu saacatu saacdugyamugumaas xata yuqatila almuslimuna muslimiinta inti kuli dagaalamayan alyahuuda xataa yaktabi alyahuudiyu ki yahuudkaha inti ku dhakado min waraai lxajari shiidki yani waa kay washajari geed gadaalshay ku dhakas fayaqulu lxajaru shiidki meerey washajaru geedki meerey yaa muslimu muslimoy hada kan yahuudiyun waay ah ahlanka muslimkao kuwa gadaalkay ro kalsi gadaalkay haad tacaala koin koy faktul dil hu yahuudka dil ila algargada geed yahuudeed gargad dheramahay fainahu ina algargada gargad kusuga min shajar lyahuudi yahuud geedaysho kumiday mutafaqun caleyh anunga silaalshay badihan an abi hurayrata radi allahu taala an ana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka goray laa taqumu saacatu saacda biyaamagumaas xataa yuqatila almuslimuuna muslimiinta inti kula degaalamayan alyahuuda ogin kolkan saaso yani yahuudin hadis islaamkan baabi yahay adaawo gadim waay adim adaawo gadim e hore haada jartiyay muslimiinta odo leeyin ilaa yawm alqiyaama odo yani intoodaas hadi o baabiyahayan baytulmaqdis dhibaatada falastinka sameeyaya walogi mana laakin muslimiinta midakurhooyi doonaan saa darbilah odaay laa taqumu saacatu saacda qiyaama magumaas xataa yuqatila lmuslimuuna muslimiinta inti ku degaalamaayan alyahuuda yahuudka la degaalamaaya yahuudiya lakurhooye kalku meelkagabato waayas xataa yaktabi alyahuudiyu ki yahuudka langnasbey inti kudhakado yastatira wayaktafiya kugarsoona min waraai lxajari sid gadaalshay kukudhakad washajari min waraai shajari geed gadaalshay kukudhakad fayaqul lxajaru kalku halgiga hoob adib yani ilahay bakaobsadaaso adib ilahay yani kaobsadaas halgiga dhama kin gargaare kili jare haywaanaadka kuli jaraan geedo nhadli jarnata kila hadlaayan wa yani hoob ilahay kinsakir wa fayaqul lxajaru shidki may kagooley washajaru geedki merey ya muslimu muslimkanayo hada kan yahuudiy waay adi walaalka e ko yahuude reertayka jaralay hada kan yahuudiyin waay kalfi gadaalka haadi tacaala koy muslimo koyn koy faktul dilu yahuudko ko reertayka jara koy kubiyalay mana ila alkargada geedago kargad meeraw mahayn fa inahu ina alkargada geeda kargad meeraw min shajar lyahuudi yahuud geeda shee kumiday mutafakun caleyh hay kaasu kal shajar lyahuud yahuud geeda ku kumiday kaas hadda laana mayli sheegay anung abuureen mana geedagaas anung abuureen geed yahuudeed baleley wadin shoonunka wara mana ogin ilen taarikda soola sa hadaad yani inkasaato diinta nan kasa yani yoon kasaa masalan walin sheekdad caalamiin gaba o hata diintan baradaay alajeedo kalneho diinta liyoonay kadifacdan fadaayano diintan baradaayano war gabanga jiran kolka walkasaba socdan mana ini kan lay eeyaa kan badbaadiya dheegen kolka hanung abuuren kadalla mutafakun aleyh adesana mutafak waay waanhu an abi hurairata radi taala anu qaala abi hurayra may ka goray qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam badic lgargad madina kola kilyaali jaray binaanka oo madina binaansihay kubur madina leraha badic lgargad leraha jir geedagaasa lanka maga daray badic lgargad oo kiyaali jarin badic lgargada lerahay ilan madinada yahuudi waktigaas dagaasay yani gedaalkana kuburay maayo mutafaqun aleyh hadiskana mutafaq waay waanhu an abi hurairata radia lahu taala anhu qaal abi hurayra may ka goolay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulka may goolay wallahi ladi nafsi biyadii kasunaate laa tadhab dunya addunya xataa yamura rajulu inti ajoonti kumaraw bilgabri gabri kumaraw fayatamaraga kugalaan galudaw aleyh alaw gabri gabrigi korshees kugalaan galudaw wayagulu rajulki kugolaw ya laysani silaytedayo makana saaxibi hada lgabri gabrigan kan saaxibshay boosi haado ifaylahay inti saas wara mana walaysa bi birajuli rajulkana gobadis mahane adiinu diin mahane diintisan murgoysano diintaa ko halawate dhibato kifaylahay silanam eh ma bihi rajulkaas gobadis mahan ila lbalaaw bilaahi lay kubadatay saas ngalan alahay mutafaqun caleyh xadiiskana mutafaq wa وanhu an abi hurayraa radi lahu taala anhu al abi hurara may oli qala rasul lahi sala lahu laه wasalam ilahi rasulsa may oli wallahi ladi nafsi biyadi kasunaatek dhaarade laa tadhab dunya addunya matabaas hataa yamura rajul rajul inti kumaraw bilqabri gabro kumaraw ay rajula gabro marewa markaasa fa yatamaragu galangalode yataqalabu godgodoomey galangalode aleyh ala gabri gabrigi korsheeka galangalode saifalhaysele wayaqulu may kagooley ya laytani shilaysadayo akunu haado ifay lahayti makana saaxibi hada lqabri qabrigan kan saaxibti boos haado ifay lahayti sarema ya laytani tilaytadeyo akunu haado ifay lahayti makana saaxibi hada lqabri qabrigan kan boosya haado ifay lahayti inta kajaro ifay lahayti bilahaydan intidaar ugu fadi sare walaysa bihi birajuli rajulkaasoy taas le oo shilaayahay mahaana addiinu diin gobodis mahaan walaysa bihi birajuli rajul gobodis mahaane addiinu diin mahaan ma bi birajul rajulka gobadis maan ila lbalaaw bilaa imahin mutafaq caleyh xadiskana mutafaq wa waanhu an abi hurayrata radi allahu taala anhu qala abi hurayra may ka golay qala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasulki may golay laa taqumu saacatu saacda giyamagumaas xata yaxtira alfuraatu webiga furaadera unti kufeeda an jabalin bureja kulufeeda ma jabalkaaso min deebin yuktatal yuktatalu ladegaalama aleyhi cala ljabali fa yuktalu waldile min kuli miatin boqol kasta may la dilay tiscatan wa tisciina sagaal a tiscatun tiscatun a tiscuuna yala dile fayaqulu kulu rajulin of kasta minhum min almiyati boqolka kumida may kagooley lacaliya may mudna ana may mudna an akuna in anaan anjuki badbaado ahaa salim ana adi badbaadase hebka fogsugaase of kasta saasaysa anka dhawaatan rasuulka sala allahu alayه wasalam falaa yaakudu faman xadarahu falaa yaakud minhu shayan tan rasulka l fitan don walku dheereeda melku fitan yani wa canhu radia allahu taala anhu gaal abi hurr gaal abi hurayr may kagooley qala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulkimi gori laa taqumu saacatu saacda qiyaama magumaas hataa yaxdira alfuraatu webiga furaad lera unti ku yani kufeedaw xataa yadhaba mauhu biyoshay kutabaayan wegun furaad leraw yani ciraaga kayaal webi eedn wino bi badan wa hahe kalku webigu suga e yani maybuaha feeda meel lay biyoshay guraayan yadhabu mauhu wayankashifu ljabalu red biyoogya guraayan buur hoosta siyaalabaha sireed buurt oo deebu waan lankasiyede way laa taqumu saacatu sacdag yamagumaas hataa yaxsira lfuraat furaad leeranti kufeelaw can jabalin bureyshe kufeelaw jabalkaas oo min dhabin eh yuktatalu ladagaalamaw aleyhi ala ljabal jabalkaas korshay lagadagaalamaw fa yuktalu may la dilay min kuli miyatin bool kastasho may la dilay tiscatun wa tiscuuna sagaalon isagaal iyo la dilay halin kolay badbaade fa yakulu kulu rajulin lam yaskiraayen lamadina soosho kan kal dile kuaeresgo silnaswado boqol fa yakulu kulon ika kulu rajulin rajul kasta minhu min almiya boqolkaas mida may ka goolay lacaliya ana may mudna an akuna ana in an hada ana ana haada an juugi bedbaado haado mudanyisa ereg of kas ka laila kadagaalamayan halinka hoyro boqolka kudhamaadeen wa fi riwaayatin yani riwaaya hada boqol maanaa cadada laa casra boqollay maanaa boqol dagaalamayan sagaal i sagaal mithal ala sabiili ilay ma kun qofka dagaalamayan hana sahiraayan oo kale lay oo maanaa gabal kaba gabal o lakabedbaado haynila wa fi riwaayatin yushaku yushiku may dhawa eray rasuulka sala lahu alay wasalam an yaxsura an yaxsira ini feedo alfuraatu webigu furaad deraw ini feedo can kansin keed feed kansigaas min deebin deebe faman xalara lanki xaadirhu alkansa kansigaas lankin xaadir falaa yaakud ay gaadinay minhu min alkansi ama minhu min aldahabi deebkaas ay kugaadinay shee ma kugaado gorob mana ilan gaba saas nasinamayaw ay kugaadinay mana ma helaayo yushiku may an yaxsira alfuraatu webigu furaad ini feedo dhaw can kansin keed feed kansigaas min deeb faman calara lanki xaadirhu adahab dahabkaas aadir faman calarahu alkansa isku mid a falaa yaakuday gaadnay minhu min alkansi minhu min adahab sheegay ku gaadnay mutafaq caleyh wacanhu an abi hurairata radi allahu taala anhu qaala abi hurayra may ka golay samictu rasuul lahi degi sala allahu alay wasalam yaqulu rasuulka haalka gola yatrukuna kutabayan almadinata madiniya kutabayan calaa kayri ma kanat walihaatitan kheer badan aaliya kasugunta walaa yaksha an dobolan ha madinidi ila alcawaafi dulaab risq mawalkalan dobolan yuriidu nabiyu nabag mani jeede cawaafiya sibaaci dugaagga kuwiis oo ne dulaab e wadayri awaafiya awaafiya dayri shamber kuwiis oo dulaab e dulaab riswa riskahani dalbay mana ay waaakiru ma shasa kan horey yuxsharu intamboy yuxsharu lakulmiya raaciyaani lama irin jar e waay min musaynata min qabiilati musayna ku aaden yuridani fadaayan almadinata fadaayan yancikaani hanheseen bikanamima irinsho yani hanheseen fayajidani helaayan ha madinadi helaayan wuxuusan daata lwuxuushi wuxuusoon saaxib es xataa idaa balagaa lamadi marki deran taniyatwadaai sagotiski fongorti sagotiski marki deranga kara namadina hoobadayan cala wujuhima wiji wijito korsoon hoobadayan dhimadayan mutafakun caleyh wacanhu an abi hurayr qal abu hurayr samictu rasuul lahi sala lahu alay slam gol rasuulka halka goolaadhig yatrukuna kutabayan almadinata kutabayan dadka cala kayri ma kanat cala kayri ma xasalat madina walika xasal ikan kheer badan haaliya ita yo kaamilata barwaaqadi ka iya kutabayan addunyada manaa sodlan dhagadaw le giyaamagi dhagaagay mana laa yaksha madaboolawhaa madina ila alcawaafi magaalada rasuulka markaas roogyan tilmaamaybta magaalada in hadi roogna madine sidi inta amar inta le yaamag dhagaaga laa yaksha madaboolawhaa madinada ila alcawaafi bulaabu risqi maahin min yani waa kay cawaafida maygoa min cafawtuhu yalgusheen ida ataytahu hadii ad seerta taqlubu macrufatan falcawaafi daaribaat risqi waay daaribaat risqi risqihan dalabaayo risqihan dalaba me yani waa kay saas ss dalbaasa nyaanyura marana nyaanyurtoo kalsiy ngurma waytiyaana ah. kolku yani xaywaanaadka kalena dadka ay koobsadahan mayubaha gala faday magaalada dadka koobsadahan hamiinkibla kuyaabay ni mana meelo galaano wala aman mana ulaab riski lere waraabaga i walilmida ah xaywaanaadka kali aanasoy mana wali dad koobsadawn hamiinki hagalaaya wali dadan koobsadaanen geeba wal waytiyaana nguru waytiyaaya ulaab riski hanasu shimbirsiya nagadaas may kale nagadaas yani dugaagdiya ila alcawaafi laa yaftaan dobolanha madinadi ila alcawaafi duurka jaryaalki yani dugaabti maahin ila alcawaafi dulaab dala baalibaat risqi baalibaat risqi wa riski ahaani dalabahayma wal kalan dabolan yuriid nabiy man lijeedi cawaafidaasy cawaafiya sibaaci dugaa kuwiisoo riski dalabahay baalibaat risq waahay cawaafiya sibaaci dugaa kuwiisoo hunguru dalabahay wadayri cawaafiya dayri shimbir kuwiisoo hunguru dalabahay yon lijeed waakiru man hanasay dabooleen manaa dokikaliyoga dhamaadeen waakiru man yani duulki damboy waakiru man shaksatin dambo yuxshar lakulmiyaw oo dhimadaayo lakulmiyaw raaciyaani lam yirsine waay raaciyan kaasoo rasuulku anaatu tilmaamay min musaynata min qabiilati musayn musayn qabiiladi kumide qabiiladaas musaynin faracsa dheerada ilaha samiilo qiyaamusa deereen ala tusiyahay musaynadaas kumide juridani lamadaas ay fadaayana almadinata magi magaalad madini fadaayan yan yancigyaani han heesayan yani han yani hangayliyaaya bikanamihima idankoodi irinki hakumiyan irin lahoyo macruf irin jirti wa ay walaasiyahay walan gayliya yancigaanin heesayan bikanamihima lamadaas idinkoodan heesayan fayajisaani helaayan hamadinidi helaayan wuxuushan daat alwuxuushi yani cidbijo in saaxiibeyin wuxuushan daat alwuxuushi duurkajar in saaxiibeyin xaywaanaadki duurkajartileyba magaaladii dhamo meelkas isku dareerahayto eh, guri weydiisadahay xataa idaa balagaa lamadii marki jeeraan deeraan faniyat sogoodkisii fangortis marki deeraan akara lamadi hooblahan ala wujuhima lamadaas ujaalkoodi an hooblahan mutafaqun aley xadiskana mutafaq waay waan abi yakunu kalifat ay an mutafaqun aleyh wallahu aclam